qiila waxaa la yidhi macnaahu may macnihiisu waa laa tukhayib rajaa'ana ilaahayow ilashay filashadayada khaaib ha ka dhigin mid guuldarraysata ha ka dhiginoo aanu la seegno sidii aanu sidii ay ahayd oo filashada ilaahu noo dhabeey wa qiila la yidhi macnaahu allaahuma aaminaa bikhayr aamiintu waa ilaahow nagu badbaadioo na badbaadi oo khayr iyo wanaag nagu nabadgeli wa qiila waxaa la yidhi huwa taabacu llaahi tacaala calaa cibaadihi yadfacu bihi canhum alaafaat waa khatmigii ilaahay markii uu qofku ducaysto markaa loogu khatimayo ilaahay oo addoomihiisa qalbigoodii ku khatimayo ka ilaalinayo deetana aafaadkii khatmigu ama daabacu markii hore de imika wanagaan waraaqaha markii la qoro waa tan la shaabadeeyo marka waagii hore warqadda waa laysku laabi jiray waana la khatmin jirayoo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 ilaahay subxaanahu wa tacaala khaatam uu addoommihiisii duldhigayo uu ku badbaadinayo ila warqadda khaatamkani ama shaabadan lagu dhufanayey waxaa lagaga ilaalinaya in qofkii uu sii akhristo warqaddii markaa tanna aamiintani waa daabac noocaasoo kale ahoo ilaahay subxaanahu wa tacala addoomihiisii uu ku badbaadinayo kaga ilaalinayo aafaadka iyo sharka waa layihi wa la yidhi hiya darajatun fi ljanati yastaxiquhaa qaa'iluhaa waa darajo jannada dhexdeeda ahoo qofkii aamiin yidhi uu helayana waa layihi wa la yidhi huwa smu min asmaa' illaahi tacaala me waaba magac ilaahayna waa wa ankara almuxaqiquuna culammada cilmiga dhuuxday way diideen way inkireen iyo waljamaahiiru culammada badankoodu haadaa macnahan dambe oo in aaminayna magac ilaahay tahay la sheego wa daciif oo wax markaa la aqbalaya maaha waa la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 lagaga takhalusayo kasre markaa la samayn jiray halkan la kasrin maayo liiqali اlkasrati bacda alya maadaama ay meeshii ya ku jirto ya-daa markaa inay kasra ka dambaysaa way cuslaanaysaa buu yidhi waa la fadxinayo aamiina ayaa la odhanaya fa hada mukhtasaru maa yatacalaqu bilafdi aamiin ereygaa aamiin wixii calaaqada la lahaa soo koobkiisu waa intaasu ku waqad basadtu اlqowla fiiha biاshawaahidi wa ziyaadati اlaqwaali fi kitaabi tahdiib اlasmaaءi wاllugaat waxaan ku balballaadhiyo ku faahfaahiyey waxaa laga odhanaya aamiinta anigoo markhaatiyadeeda iyo adiladeedii u keenaya aqwaashana intan in ka badan sheegaya kitaabkayga laha tahdiib alasmaa'i waallugaat waa hadal kitaabkii aynu lahayn hadalkaa waaxidina uu ku soo naqliyey waa kitaab sheekhu leeyahay oo madbuuca aad iyo aadna u faa'iido badan taraajim iyo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 ahaa imaamkii qarnigii saddexaad saddex boqol iyo lixdii hijrada nabiga calayhi salaatu wasalaam buu geeriyooday culamada qaarkood waxay yidhahdaanba waa mujadid اlqarni الثaalث kolkuu imaamu shaafici ahaa mujadidkii qarnigii labaad ibnu surayjna waa mujadidkii qarnigii saddexaad baa ley imaam aada markaa ucaana reer baqdaad oo baqdaad ku nool ayuu ahaa madhabka imaamu shaaficina wakhtigiisii marjic ku ahaa iyo culumta islaamkaba saddex boqol iyo lixdii budhita saynu sheegnay abu isxaaq almarwasina waa ardaygiisii isxaaq ibni ibraahim abu isxaaq ibraahim ibni axmed ibraahim ibni axmed almarwasi markaa de markiisa hore marwe iyo xagganuu ka soo jeeday bariga khuraasaan baqdaad buu yimid isagoo xaggaaba dee fiqiga wax ka soo akhristay ayuu haddana baqdaad ibn markaasu ibnu surayj uu ka akhristay ilaa intuu ka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 in laga daahir yahay can ilxadai wاnajas weyse la-aan iyo Eh, mxada dhamaantiiba iyo nijaasaba wa fi istiqbaali اqiblai wa satri اcawra iyo sidoo kale in markaa la shardiyayo qiblada in loo jeesto cawradana la asturo fayaxrumu calaa man ala badanihi aw hawbihi najaasatu hayru mafuwin anha najaase aan la saamixin qofka jirkiisa ay marsan tahay ay marsan tahay ku sujuudayo sujuudtilaawi xaaraan bay ka noqonaysa wa cala lmuxdii kii aan weyse qabin ama janaabaysnaana xaaraan bay ka noqonaysaa ilaa idaa tayammama fii mowdicin yajuusu fiihi tayamum haddaanu gebagebaysan oo aanu ku sugnayn xaalad gebagebaysigu furan yahay wayaxrumu waxaa xaaraana ilaa hayri اlqiblati qiblada dhan aan ahayn loola jeesto ilaa fi safar haddii de qofku uu safar ku jiro gaadiidkiisa uu saaran yahay mooyaane xayu tajuuzu naafilatu ilaa hayri اlqibla waa markii ay bannaanayd in loo sunnaysto dhinacaan qibladii ahayn dee markaa sujuudu tilaawihiina dhinacaan qibladii ahayn waa loola iman karaya wahada kulluhu muttafaqu calayh waxaasoo dhammi waa arin la isku waafaqsan yahay wuxuu yidhi faslka ba raacina insha allah faslu idaa qara'a sajdata saad suuratu saad sajdadeeda hadduu akriyo faman qaala ciddii ku tagtay anaha faman qaala ciddii tiri inaha min cazaa'im الsujuud sujuudaha adag bay ka mid abu xaniife qowlkiisii iyo maalik iye qaala wuxuu odhanaya ysjudu dee salaadda dhexdeedii marka suuratu saad la akriyo waa la sujuudi sawaaun waxaa isku mid a qara'aha fi salaati aw khaarija minha ama salaadda ha ku jiro ama dibadda ha ku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 kii mamuumkaa sujuudu sahwi ma la imanaya ilan qalad baa salaadda dhexdeedii dhacay fiihi wajhaani laba weji ku sugan aladharu sida xooga badani buu imaamku laa yasjudu waxba sujuudu sahwi la iman maayo wsala اllah waslama calaa nabiyina muxamedi wallah aclam